الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا وهو أول حديث سمعت منهم بإسناد كل منهم عن ابن عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة بإسناد كل منهم can sufyaan bni cuyeyna can amr dinaar can abi qabuusa mawla cabdillahi bni camr bni caas can cabdillahi bni camr bni caasi radia allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iq araxmati raxmat lmudarisiina biddaarisiina biiqra'ihim usuula almutuun khaasatan usuuli xadiidi almustafa warasuuli اlmujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuusuu bisacaadati alcaajil walaajil وهذا هو الكتاب الثاني من برامج من برامج متون حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في ليلته السادسة ليلة السادس والعشرين من شهر الله المحرم عام 1437 للهجرة وهذا الكتاب ضمن سلسلة دروس في الحديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير اللهم آمين آمين آمين الحديث المئة والواحد حديث كبقل إكوبات عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فإن أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال قض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر xadiidka boqol iyo koobaad waan ku bilaabayna majliska lixaad ee majaalista kitaabka labaad ee barnaamijka mutuunta xadiidka nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam wuxuu ka bilaabanayaa can abi saciidin alkhudri radia allahu tacala canhu can inabiy nabigu wuxuu ka wariyay abi saciid sala allahu alayh wasalam qaala nabigeenu inuu yidhi iyaakum war iska ilaaliyo iyo waljuluusa fadhi la fadhiisto cala aturuqaati jidadka la fadhiiso iska ilaaliyo jidadka caadiga oo la mara iyo jirdiinooyinka in la fadhiis iska dhowra ayuu nabiga yihi sala allahu alayh waali wasalam fa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii maa lanaa buddun maa lanaa nooma sugnaanin buddun inaan ka maaranno inaan ka kaaftoonno suuragal nooma ahan innamaa hiya innamaa hiya uruqda iyo majaalistaas aan fadhiisano turuqda majaalisunaa waa boosaska aan fadhiisanno nataxadau fiiha waan ku sheekaysanaa oo danahanaga ayaan ku kala warqaadanaa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam fain abaytum haddii aad diidaan ila almajaalisa ay ila aljuluus inaad muxuu ahaa boosaskaas fadhiisataan haddii aad diidaan faactuu waxaad siisan aariiqa ariiqa waxaad siisan xaqahaa xaqeeda siiya ariiqa marka yu'anah yudakar taaniina laga dhigaa oo muxuu ahaa waxaa loo isticmaalaa inuu mu'anah ama dumar yahay kadalika waxaa loo isticmaalaa inuu yahay mudakar xaqaha weyaan qaala waxay yidhahdeen wamaa xaqu ariiq ariiqa xaqiisa nabi allow muxuu yahay qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleyh waali wasalam qadu lbasar aragga in la laabo oo wixii aan banaanayn oo xaaraan ah inaan lagu fiiranin dumarka cawraadkooda iyo wax la ah iyo wakaful adaa dhibka oo dadka lagala reelaga reebto oon dadka indhaha lagu xaganin iyo waraddu salaami waxaa weeyaan salaamta oo la radiyo iyo wa bilmacruufi wanaagga oo lisfara iyo wanahyun can munkari xumaan oo la iska reebo weyaan nabigeena sal allahu alيyh ali wasalam wuxuu digay saxaabadiisa inay ay banaanaa fadhiistaan markii uu ugudigay nabiga sal allahu alيh ali wasalam waxay dhaheen nabi allo kama maarano sababta maxay tahay ugu maarmin waxaad ogsoontihiin saxaabada nabigeena sal allahu aleyh ali wasalam waxaa laga yaabaa qows labaatan qof ka kooban ama toban shan qof ka kooban in qol hal qol ay ku jiraan dhammaantood guryaha aad bay u yaraayeen waxaa tusaale cad ah nabigeena sal allahu alayh waali wasalam sagaalkiisa xaas u lahaa oo umulmimiin caaisha ay ka mid ahayd waxay ku noolaayeen meel haddii aan hadda maanta taqriiban la fiiriyo aan ka weyneen eh, meel yaroo shuqo yar aan ka weyneen meel taqriiban saddex qol aan ka weyneen ama afar qol ugu badnaan ayay sagaalka xaasoo nabiga sal s sal allahu alay ali waslm u kala go-nayd ay ku noolaayeen haddana markii aad masjidda nabiga tagto eh, rawdada markii la dhaafo qabriga nabiga sal allahu alayh ali waslem ayaa muxuu ugu sokeeya guriga guriga caaisha ayuu ahaa wix xag ka jira ilaa albaabka laga baxa intaas ayaa sagaalkaas xaas oo nabigeena sal allahu aleyh alih wasalam ay wada degnaayeen dhan walbana waa laga jiray masjidka oo dhan walba waa laga degnaa marka meel la fariista oo muxuu ahay qol fadhi iyo saalo iyo baabkaas ma jiri jirin qofka marka wuxuu ku qasbanaanaya inuu ama qolkaa dhex fadhiyo oo ilmihii iyo caruurtii iyo dumarkii dhex fadhiyo iyo inaad ka soo baxa ood bannaanka fadhiiso marka talo kale maba jirinba marka waxay yidhah nabi allow meel kale oon cag saari karna ama aan fadhiisan karna ma walahinba sitrum iyo mxuu ahaa eh, saaluun la fadhiistay baabkaasi maba naqaanaba marka sidaa awgeed nabigeena sal allahu aleh waali wasalam wuxuu yidhi haddii aad diidaan arrinta ayada ah xaqa ariiqa bixiya waxaa ka mid indhaha in la laabo dadka aan la dhibin waxaa weeyaan eh, salaamta haddii dadka la salaamo mxuu ahaa eh, laga jawaabo kadalika waxaa ka mid ah in waxaa weeyaan wanaagga lisfara xumaanta laiska reebo oo adagta marka qofka inuu mxu jid intuu fariisto intaana uu fuliyo wax aad u adayg badan weyaan xadiidka boqol iyo labaad an cabaabata ibnu rifaacata ibnu raaficin ibnu khadiijin ninka waxaa laga wariyey can jadihi awowgiis oo raafic ibnu khadiij oo saxaabi ahaa qala wuxu rafic ibnu khadiij kunaa waxaan ahenay maca nabiyi nabigeenaan la joognay sala allahu aleyh waali wasalam bidilxulayfati meesha la yidhahda dilxulayf oon xalay ka soo sheekaynay oo miiqaat ahlmadiina ah aabaara caliin loo yaqaano waxaa masjidilmiiqaatan waa loo yaqaana weyaan fa asaaba waxaa ku dhacay oo asiibay annaasu dadkii juucun baahi aad u daran faasaabu kadibna waxay heleen ibilan geel iyo hanaman ari oo haniime ayaa ilaahay uu siiyey subxaana wa tacala iyagoo aad u baahan oo rafaadsan ayaa geel badan iyo ari badan oo waxaa weya haniima o ilahay gacantu geliyey fanadda minha baciirun fanadda waxaa ka muxuu cararay minhaa geeli isagaa iyo xoolihii ayaga ahaa baciirun ridi ayaa ka cararay faalabuuhu way dalbeen oy daba kaceen faacyaahum waa noojiyey waa gaari waayeen abadan in la gaaro waa suurogalay noqon weyde wa kaana waxaa ku sugnaaday fi lqowmi qolada dadkii muxuu ahaa daba socday khaylun wa kaana fi lqowmi dadkii waxaa ku jiray khaylun farda yasiiratun oo weliba aad u kooban oo yar oon badnayn fa ahwaa wuxuu ku leexiyey rajulu nin oo minhum ayaga ka mid ah bisahmin leeb ayuu ku leeiyey leeb ayuu wuxuu ku leexiyey baciirkii ama cararay fa xabasahu kadibna waa xabisay oo muxuu ah waa boqnogooye weeyaan uma qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam inna lihadihi albahaa'imi xoolahan oo noocaana ah, oo wax magaratada ah waaa waxay leedahay awaabida ayay leeda weyaan awaabidda waxaa weeyaan nawaafira wa shawaarida waa muxuuaha qaar cararo oo dugaagooba oon la qaban karin ay leedah nabig le sal allahu alayh waali wasalam ka awaabid alwaxshi duurjoogta oo kale muxuu ahaa la ah famaa alabkum wixii idinka adkaado minha iyada kamid fasnacuu ku sameeya biha bihi isaga haakada saanay ku sameeya weyaan oo leeb iyo waran iyo wixii aad awoodi kartaan ku xabisa oo ku dila weyaan intaas marka wuxuu caddaynayaa nabigeena sala allahu alayh waali wasalam haddii neef uu kaa cararo aadna qaban weyde in muxuu ahay la toogan kara oo toog lagu xabisi kara weliba toogtana ay tahay maa yunhiru dam wixii dhiigga muxuu ahaa daadiyo in arrinta iyada la ogol yahay ayuu nabiga caddaynaya sala allahu alayh waali wasalam faqaala jaddii ninka la dhihi jiray cabaaba ayaa wuxuu leeyay faqaala jaddii awogey wuxuu yidhi awogiis marka waa ninkee waa ninka la yihahdo raafic ibnu khadiij radia allahu tacaala canhu innaa anaga nabiguu la hadlaya marka raafic innaa anaga nabi allow narjuu waxaan rajaynaynaa aw nakhaafu waxaan ka baqaynaa alcaduwa cadowgaan ka baqaynaa hadan berrito falays walaysat nooma sugnaanin macanaa walaysat ma ayna ahnayn macanaa maca annaga annaga ma hayno mudan mediyo ama tooriyaalo ma hayno toori ama medi ma hayno ee afanada baxo ma ku gowracanaa xoolaha bilqasbi qarinqasabka qasabka caadiga ah muxuu ahaa mididiisa wax ma ku qalnaa qarinqasabka wuxuu leeyahay wax waxgooy markii laga fiiqo fiiqaas isaga wuxuu leeyahay wax waxgooy qasabka haalibanna qarinqasabka anagu naqaana laakiin wax kasta oo waxaa la yidhaahdaa saaquhu umbuub wax kasta oo muxuu ahaa markuu taagan yahay ah tuba wax kasta amaba nabaad kasta ama geed kastoo soo baxa markuu taagan yahay tubooba qarinqasabka iyo wixii la nooca oo dhan ayaa soo geli weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay ali wasalam maa anhara dama wixii dhiig daadiyo oo dukira lagu xusa ismu ullaahi calayhi magac lagu xusa fakuluuhu cuna wax alle wixii dhiig daadiyo oo bismi illaahina la dhahaa cuna laysa ma ahaanin bimacnaa ilaa wayaan asinna oonan ileg ahayn iyo ufra aanan cidi ahayn cidada caadiga aan ahayn adikan waa idinkaga sheekaynaya can dalika labada wax loo diidayn waa idin sheegaya ayuu nabig sal allahu alيh ali wasalam wuxuu yidhi ama sinu iligtimiya facadmun waa laf waa laf weyaan lafna dee wana wax badan maba samaysaba kadalika waxaa weeyaan riwaayaad kale waxay ku soo arooreen inay tahay acaamu ikhwaanina min aljini walaalaheen jinniga ah inay cunno u tahay ayaa sugnaatay weyaan waa cadmun waa laf wa ama ufr cidadimiya famud axabasha nimanka la xabashada oo gaalada ahaa ayay waxay u ahayd waxay wax ku gowracaan oo xoolahay marjin jireen oo ay ku cesin jireen oy ku diri jireen marka ariiqadii xumayd oo liidanayd in la khilaafo oo laga taga marka waa ariiqo loo baahan ya in la sameeyo weyaan sida awgeed ha samaynina oo lafna waxa ku qalanina oo ka gowracnina kadalika ciddina wax ku qalanina weyaan saasuu nabigeena sal allahu alayh wali w cadeeyey xadiidka boqol iyo saddexaad can nucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhuma can inabi nabigu wuxuu ka wariyey sala allahu aleyh ali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi maalu lqaa'imi qofka u taagan ama ku taagan calaa xuduud illahi xuduudda alle iyo soohimada alle qofka ku taagan iyo walwaaqicu walwaaqici iyo qof ku dhaca fiiha iyada ku dhaca kamaali qowmin qole ay la toor yihiin tusaalahood istahamuu u qora tuurteen calaa safiinatin doon ama markab oo fa asaaba uu asiibay bacduhum qaarkood aclaaha qeybta sare wa bacduhum barkoodna asfalahaa doontii qeybteeda hoose fa kaana waxay ahaayeen aladiina kuwii fii asfalihaa qeybta hoose ku sugnaa doonta qeybteeda hoose ida staqow markay waraab doontaan min almaai biyaha ka waraab doontaan maruu waxay maraan maraan calaa man fowqahum dad ka sarreeye ayay maraan oo ay sii maraan way soo maraan fa qaaluu waxay yidhahdeen low ananaa low annaa annaga kharaqna haddii aan jeexno oon duleeshanno fii nasiibina qaybtanaga kharqan duleelin aan duleeshanno oon biyihii iyo wixii ka soo qaadano awalam nudi aanan dhibin man fawqanaa dadka naga sarreeyo lakaana xasanan arrin fiican bay ahaan lahayd w macnaha fain yatrukuuhum nabigu wuxuu yih sal l slm fain yatrukuuhum haddii ay ka tagaan oy faraha kala baxaan iyo wamaa araaduu wixi ay dooneen xumaan ahaa oo inay darariyaan oy jeexaan muxuu ahaa doontii haddii ay faraha kala baxaan halakuu jamiican dhammaan way halaagsameeyaan wain akhaduu haddii ay qabtaan calaa aydiihim gacmahooda ay ka joojiyaan oo yihah warkaadii saa ma ahane waa halaagsamaynaa najow way badbaadayaan waa najow jamiican dhammaanna way wada badbaadayaan weyaan xadiidkan waa xadiid la yidhahda aslun fii baabi almri bilmacruuf wanahy an munkar axaadiista usuushu ah masalada la yidhah alamr macruf wanahy an munkar ayuu ka mid yahay nabigeena sal allahu alay wali wasalam kaanuu yubayin linnaas bilamila qur-aankan in badan kadalika yadrib allahu almhaal in tusaalooyin la bixiyo waa wax muxuu ahaa adilada qur-aanka iyo sunada nabiga sal slm aad ugu badan nabigeena tusaale wuxuu ka bixiyey qofka diinta ilaahay subxaanahu wa iyo xuduudda alle maxaarimtiisa ku taagan oon dhan ugu leexanaynin iyo qofka muxuu ahaa ku dhaca oo dunuubta ku dhaca oo xuduudda alla qarariyo oo jeexo dhibaatooyinka geyso labadaa qof ayuu nabiga tusaale u bixiyey wuxuu ku tusaaleeyey inay la too yihiin dad gruub ahay oo meel joogay markab inay raacaanna doonaayeen markabka wuxuu le dabaq sare iyo dabaq hoose nin walbana wuxuu rabaa dabaqa kore inuu helo see lagu kala saaray umadda ma mana wada qaadi karo waxaa la yidhi markaa la qora tuurto waa la qora tuurtay boqol qof tusaale ahaan waxay galeen qaybta hoose boqolna waxay galeen qaybta kore saasaa muxua qora tuurkiyaasaa ugu dhacay kuwa qaybta hoose ku jiri marka markay biyo doonaan dee meesha hoos kama darsan karaan oo haddii ay doonta dulaashanta biyi hoos ay soo gelayaan waa la halaagsami waa inay markaas jaranjar soo fulaan oo qolyihii kore soo maraan kadibna ay soo biyihii soo darsadaan kadibna ay la degaan wahakada ama weyse ha ama cabitaan ha ama amaba ha ubahdeen wax karsasho wamaa ilaa dalik mararka qaar haddii hata ay u inay mxua dabayl qaataan inay soo baxaan wayaan qaar waxay yidhahen warkan annagana waan dhiboonnay oo horay gadaal socda nafta naga qaaday islaamkiina waan dhibnay oo dadka horay gadaal baan u waan rafaadinay annaga marka maan qeybtan hoose annaga milkigi noo ah oo qorigeen uu ku dhacay maanduleyshanna oon biyihii aayarma ka darsanna kadibna dadka naga korooyin aanan dhibin annagana dhibkaan mxua faraha kala baxna arintaas marka nabiga wuxuu yihi sal allahu alيh ali wasalam dadka ayaga ah oo mxua ah hawsha ayada ka warqaba haddii ay niminka ayagoo arrintaa doonay ay muxuu ahay ay faraha kala baxaan haddii ay gacmaha qabtaan cafwan iyo xumaantii ay doonaan ay ka qabtaan way muxuu ahay badbaadayaan dhammaantood kuwii muxuu ahaa dhibka wadayna way badbaadayaan haddii ay laakiin faraha kala baxaan oo yidhaahdaan muxuu aha iyagaa iskale meesha ha duleeyeena kuwii wax dulalin waa halaagsamayaan inti kalena waa halaagsamayaan oo ka aamustay marka xadiidkan wuxuu caddaynayaa an yaxfada almuslimuuna safiinat الnajaa doonta lagu badbaadayo waa doonta alamru macruuf anhy can munkar doonta ayada in la ilaaliyo oo qof haddii aad anaga naga mid xumaan ku tallaabo qaado waa in gacmaha laga qabto haddii laga talaab mxuu aha gacanta laga qaban waayo oo faraha loogala baxo oo iska faraha lagala baxo mxuu aan dan laga gelin waa la wada halaagsami weeyaan xadiidkaas macnahaas ayuu cabiraya waana macno aad u weyn xadiidka boqol iyo afaraad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulullah rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam adahru dhabarka addahru dhabarka yurkabu waxaa lagu fuula binafaqatihi nafaqadiisa ayaa lagu fuulaa weeyaan idaa kaana hadduu yahay marhuunan mid rahan u yeelo carbuun u yeelo weeyaan walabanu addari candhada caanahoodana ama caanaha candhada ku jirana yushrabu waxaa lagu cabaa binafaqatihi nafaqadiisa ayaa lagu cabaa weyaan idaa kaana hadduu yahay marhuunan mid rahan u yeela wa cala aladii qofkii oo yarkabu fuula dhabarka oo wayashrabu caanaha candhada ka caba annafaqatu nafaqa ayaa laga doonaa weyaan xadiidkan wuxuu caddaynayaa masale muhiim oo ah masalat rahni marar qaar waxaa dhici karta neef geel ah ama faras inaad qof tirahdo warni u rahan ahaan igahay neef geel wuxuu u yahay wuxuu muxuu cun u baahan yahay cabitaan u u yahay marka adigii marhuumkii rahanti agtaada ay taallay waxaa lagu ogol yahay inaad faradkii rahanti agtaada u yeelay inaad fuusha ood ku danaysata oo lagu ogol yahay bishari annafaqati calayh waa inaad laakiin adiga aad nafaqayso ood faraskii cunadii iyo cabitaankii iyo ilaalintii iyo dhaqaalayntii adiga aad gacanta hawsha ayada aad adig u taagnaato waxaa la mid ayadna neef irmaan ah oo caano laha waxaa laga yaabaa in adiga rahan lagu dhiga oo muxuu ahaa lagu dhiibo si twiiq ama istiiaaq xoolo adig lagaa qaaday eh, mxuuaha darteed loo dhigo sidaa darteed neefkiin wuxuu u baahan yahay inuu cuno cuno neefkiin waa irmaan caanihii marka inaad cabto ood ka faa'idaysato waa lagu ogoli laakiin shardiga u yeela waxaa weyaan waa in aad nafaqayso neefkii ood ilaaliso saas wey xadiidka macnihiis waa macno aad weyn oo kutubada fiqiga aada looga badan karo xadiidka boqol iyo shanaad can asma bint abi bakrin radi allahu tacala anha qaalat waxay tihi asma kunaa waxaan ahay nu'maru kuwana la amro cinda alkusuufi markay qoraxda madoobaato ama dayaxa bilcataaqati inaan naf xurayno saas ayay asma bint abi bakr radi allahu tacala anha leedahay maxaa yeelay waa aayaatun min aayaati illah qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka oo hadda beryaha laga dhigtay shay iska caadi ahoo mxuuah dalxiis dalxiis iyo in muraayado la qaatay iyo in la fiirsaday iyo on dan laga gelin waa aayataani min aayaati اllahi yukhawifu اllahu bihima cibaadahu waa laba aayadood oo ilaahay subxana wa tacala adoomadiisu ku cabsigeliyo waa khatar aad u culus waxay daliil u tahay oy hordhac u tahay qiyaamadii dhicitaankeedii ida ashamsu kuwirat waida اnujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waida cishaaru cuilat ayay hordhac u tahay marka arinta ayada markay dhacdo nabiga sal اlahu alay slam wuxuu amri jiray saxaabadiisa siday asma bint abibakr cadaynaysa in nafaf la xureeyo oo ilahay subxana wa tacala loo dhowaado ilahayna subxana wa tacala loogu tawasulo camalkaa wanaagsan albukhaariyu qaala xadiidkan mucalaqaadka aan soo marnay oo bukhaariyu ka mid yahay albukhaariyu imaam bukhaari qaala wuxuu yidhi imam bukhaari qaala nabiy sal allahu alay slm mucalaqi marka inta udhexaysa imaam bukhaari iyo inta nabigan udhexaysa waxa mesh baa laga saaray laakiin xadiidkaan meel kale ku xariirin doonaa qaala nabi nabigu wuxuu yihi sal allahu alayh ali wasalam likulli imri'in qof la arka wuxuu leeyahay oo usugnaaday maa nawaa wuxuu niyooday ayaa usugnaaday weeyaan saas ayuu nabigeena le sala allahu calayhi waaalihi wasalama nacam walaa niyata niyana uma sugaanin hadalkaas waa kala soocan qaybta waa hadalka nabiga alay slat slam qaybta labaad arka marka walaa niyata niyadna uma sugnaanin linnaasi qofka hilmaamsan oo saahiga ah iyo qofka gafka ku dhacay niyo malahan weeyaan oo shay salaadaad dukatay salaada ayada marka haba yaraata ma niyoonin salaad kuma jirto weyaan camalaad samaysay adoo muxuuaa ah iska gabsaraad samaysay ood muxuu ahaa aan u qasdin ayadna saas oo kale ajar iyo qiimo ma laha weyaan xadiidka boqol iyo todobaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hurayra can inabiy nabigu wuxuu ka wariy sala allahu aleyh alih wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi idaa ataa axadakum midkiin hadduu u keeno khaadimuhu adeegihiisii qof u khidmaynaayey shaqaalihii biacaamihi cunadiis haddii u keeno qadadii quracdii cashadii hadduu u keeno fain lam yujlishu hadduusan fadhiisanin fadhiisanin macahu isaga maciisa ood soo fadhiisoo cunada cun usan dhihin falyunaawilhu ha u dhiiba oo ha siiyo luqmatan hal cantuuga aw luqmatayni ama laba cantuuga aw uklatan ama laba cantuug waa laba isku mid weyaan aw uklatayni laba jeer inta afka la geliyo oo qofka jadiinka u mariyo ka degta intaasoo kale muxuu hal mar afka u geliyo ah ha siiyo ama laba jeer ha siiyo ayuu nabigeen sal allahu alayhi waalihi wasalam fainahu khaadimkaas weliya wuxuu gacanta ku qabtay cilaajahu cunada karinteedii iyo dabka bixinteedii iyo hagaajinteedii ayuu qabtay weyaan carafti iyo muxuu ahaa cunadii udugeediin waa ku baxay sida awgeed marka qofkii in muxuuaha intaadan cunno lagu soo bisleeya kadibna aad la joosata yaynaan dhicin ayuu nabig sal allahu aleh waali waslm sida saxda ah oo wanaagsan waa in qofka khaadimka atira soo fadhiiso ood isla cunaysaan isla qurcataan isla qadaysaan isla cashaysaan saas ayaa qurux badan haddii aad noocuma naftaada ay ku diida ood amaba asaga shaqo kala ama maa ilaa dalika ood cunada kuu keenan waa inaad marka aad u geliso laakiin haddii ay caadada tahay in cunadii oo dhan halka lagu soo ridaa nacam waa garanay laakiin haddii ay caadada tahay in cunadii khadimka cunadii inta badan asagaa balhariba in yaroo soo ridi un ma loo baahan yay markaas in muxuu ahay luqma oo luqmatayn gacanta afka loo geliy loo baahan yay marka iyada ya maloo baahan yahy baabka asaga marka noqosha u bahan yah insha allah aza wajal hadi arrintaa idhaato nacam xadiidka boqol iyo sideedaad can abi hurayrata radia allahu tacala canhu can inabi nabiga sal allahu alيh ali waslm qaala wuxuu yidhi low duciitu haddii liigu yeero ilaa diraacin dhudhun liigu yeera aw quraacin ama mijin liigu yeero la ajabtu waan ajiibi lahaa walow uhdiya ilaya haddii lii soo hadiyeeyo diraacun dhudhun aw quraacun amaba mijin ama mijin laqabiltu waan aqbali laha ayuu nabig sal allahu alيh ali wasalam xadiidkan wuxuu caddaynaya nabigeena sal allahu alيh ali waslm tawaaduciisa iyo naftiisa siduu hoos ugu dhigaayey ayuu caddaynaya wuxuu leeyahay haddii wax aad u yar liigu yeero diraaca waa dhudhun wax aad u weyn maahan waa laf yar laf yaroo mxua hilib yar uu saaran yahy wayaan hadii la yidhahdo laftaasaa lagu siinaya nabi maxamedow iraac sala allahu alيh ali waslm halkaasaan kaasoo siinaya waan ajiibi lahaa mijintana waaba kasii liidan tahayba kasii hooseysa hadii ligu yeeri lahaa waana jiibi lahaa kadalika haddii ayadoo lawada lii keena oo lii nabi alla waan kuusuu hadiyey mijintan amaba amaba dhudhunkan waan yeeli laha nabig sal allahu alah ala slam haddii toban shilin maanta lagu hadiyey ka war toban shilin haddii lagu yihah waa hadiyo ama aad lagu yihah toban shilin baan meel kaas sinaa nakeen maraailed qof qofka asaga waxaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa hadal xun la kulmo amaba nabar adag uu la kulmo marka baabka isaga aan waxay tusaysaa nabigeena sal allahu alيh ali wasalam siduu ahaa qalbigiis wanaag uu qabay iyo tawaaduca ku jiray ayaad kutusina weyaan iyo wanaagga uu qabay sal allahu alيh ali wasalam xadiidka boqol iyo sagaalaad can anasin radia allahu tacala canhu qala wuxuu yidhi anas ataana rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam nabiga alla noo yimid fii daarina daartanaga haadihi ee tana anas markuu warrama gurigooduu joogaa wuxuu le daartanaga oo tan ah ayaa nabiga noogu yimid sal allahu alيh ali wasalam fastasqaa biyo waraab ayuu dalbay fastasqaa wuu waraab dalbay biyaha laysuu yidhi faxalabnaa waxaan soo lisnay oon soo maalnay lahu nabiga sala allahu calayh waali wasalam shaatan neef ari ah oo lana anaga noo sugnayd ri ayaan soo lisnay uma shubtuhu waxaan ku daray oon ku barxay min maai bi'rinaa ceelkanagan biyihiisaan ku barxay oon ku daray weyaan haadihi ee tanna fa acaytu waan sii marka wa abu bakrin abu bakran can yasaarihi sayid abubakar bidaxuu ka taagan yahay wa cumaru cumarna tijaahahu hori ayuu ka jiraa wa acraabiyu nin reer baadiye ahna can yamiinihi midig ayuu ka jiraa falamaa faraqa markuu nabiga caanihii ka baxo dhame oo muxuu ahaa ka bogay falamaa faraqa markuu ka bogay oo isagoo caanihii cabay intuu ka rabu ka cabay qaala cumaru cumar wuxuu yidhi haada abuu nabi allow ninkan bidaxda kaa fadhiyo waa abuu bakr wuxuu u ishaarayaa abuu sii weeyaan canaha saasuu leey fa acطaa wuxuu siiyey nabiga sal allahu alيh ali wasalam alacraabiya ninka reer baadiyaha ayuu siiyey oo midigta ka jiray uma qaala wuxuu yidhi alaymanuuna alaymanuuna alaa fayaminuu ay qadimu alaymanuuna aw yuqadam alaymanuuna aw alaymanuuna hum lmuqadamuun alaymanuuna dadka midigti jira hum lmuqadamuuna ayaga ayaa la hormarnaa weyaan alaymanuuna kuwa midig jira hum lmuqadamuuna ayagaa la hormarnaa weyaan alaa hooya e fayaminu ee midigta hormariya oo midig ku dadaalayuu nabig sal allahu alay ali wasalam abubakar oo taqaanaana halkaa fadhiyo cumar oo taqaanana halkaa fadhiyo oday reer baadiye oo la aqoonin halkaan u joogaa niska reer baadiye ah caanihi waxaa la siiyey ninka reer baadiyaha la siiy wayaan maca daalika nabigeena sal allahu alay ali wasalam waa loo ishaaray oo cumar baa wuxuu leeyahay nabi allow dhan kale hala aadin oo cadyeeli abubakar dal lagama gelin halkaas hala aadiyo xukunka sharcigan waa la caddeeyey marka midigta qofka kaa jira qiimaha uu leeyahy booska uu jooga ayaa xadiidkan u cadayna weyaan qaala anas wuxuu yidhi oo xadiidka raawigiisa ahaa fa midigta oo muxuu ahaa la hormarya sunnatun waa sunno weyaan fa sunnatun fa sunnatun alaaa maraat saddex jeer saas yidhi xadiidka boqol iyo tobanaad can caaishata radia allahu tacala canha ummi lmuminiin qaalat waxay tiri caaisha kaana rasuulula rsulka al wuxuu ahay sala allahu alayh waalihi wasalam yaqbalu mid aqbala alhadiyata hadiyad haddii loo keeno nabiga waa aqbali jiray wayuiibu waa abaalmarin jiray calayha hadiyadaas loo keena abaalgud qofka u keenay asna wuxuu u abaalgudi jiray hadiyad kale nabigeena sal allahu alay ali slam hadduu marka ayada haayana uu bixin jiray hadduusan haynin mar kale ayuu u abaalgudi jiray weyaan waxaa weya waa maslak nabowi oo aad u qiimo badan oo qofka haddii aad ku karaameeyo ood hadiye kuu keeno haddii aad marka ayada hadiyad aad ugu abaalgud aadan haynin mar kale aadna u abaalgud weyaan albukhaariyu qaala mucalaqaadka aydna waa mucalaqi labaad oo nagu soo mara darsigan gudihiisa qaala buhaari wuxuu yidhi qaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal allahu alيh ali waslm man kaana qofkii ay ahaato calayhi isaga xaqun xaq qofka dushiisa ay ahaato falyucطihi xaqaha iska bixiyo qofkii xaq lagu leeyahay oo xaq laga rabo ha iska bixiyo weyaan aw liyataxalalhu haka alaal ha ka xalaalaysto qofkii uu xaqa muxuu ahaa ka qabay minhu isaga xaggiisa weyaan haddii aad aq adduunkan qof aad mxuu aha aad kugu leeyahay ood ama dhaqaalaha noqdo amaba qof cirdigiisa iyo sharaftiisa aad wax ka sheegta noqdo amaba waxaa weya qof aad gacantaada wax uga geysta noqoto xaq lagugu leh hadduu jira xaqa asaga ah maxaa weyaan gud weyaan qofkii isu dhiib nabigana sal allahu alيh wali waslm waad garanaysaan nin saxaabada ka mid ah ayaam qabla an yamuuta bimudda wajiiza intuusan geeriyoonin ayaamo ka hore ayaa nabigeena sal slam eh, nin baa wuxuu yihi nabi allow waad i waad i halkaas calooshad nabar igaga dhufatay saasuu yidhi nabiga wuxuu yihi sal sl halkii u faydi nabiga alay sla slam markaasuu yidhi iga gugda markaasuu ku booday oo halkii ayuu marka dhunkaday caloosha nabiga sal allahu alيh waalih wasalam markaasaa waxaa maa xamalaka calaa dalik waa la weydiiyey hawshaa maxaa kugu xambaarayoo dhibkaa aad samaysay maxaa u samaysay wuxuu yidhi nabi allow dhib kale ma jirnuu yidhi laakiin waxaan rabay yidhi muxuu jirkaaga iyo jirkayga inaad muxuu ahay istaabtaan ayaan aad u jeclahay anoo rajaynaa kolleyba nabiga alay sl ayuu barakaysan jiray nabiga in daatadiisa la barakaysto ama fadalaadkiisa la barakaysto khawaastiis ay ka mid waxyaabaha khaas ku ah nabiga sal la sl nuftiisa waa la barakeysan jiray nabiga sal sl weysadiisa la barakeysan jiray jirkiisa dhididkiisa la barakeysan jiray timihiisa la barakeysan jiray nabiga sal allahu alay ali wasalam arrinta ayadana waa khawaasta waxyaabaha nabigeena sal lla slam khaaska leeyahay ka mid tahay laakiin awliyada iyo culimada iyo dadka akhyaarta iyo dadka ahlu khayrka iyo ayaga dhididkooda iyo muxua ah canruurtooda iyo weysadooda iyo lama barakeysanayo nacam waxyaabaha nabigeena ku khaaska ay ka mid tahay sal allahu aleyh waali wasalam lagamana soo naqlin salafkeenni saalix weligood ayagoo arrintaas sameeyey naam xadiidka boqol iyo toban iyo labaad can ibni cumar waxaa la wari cbdullahi bn cumar ibn khaaab radi allahu tacala canhuma qala wuxuu yih ibn cumar kunaa waxaan ahaynay maca anabiyi nabiga ayaan la jirnay fii safarin safar anagoo ku sugan wa kuntu waxaan ahay calaa bakrin qurba oo sacbin aad u adag faqaala nabiy nabig wuxuu yidhi sal la slm licumara cumar wuxuu yidhi bicnihi wa qurbacan iga gad qurbacan iga iibi ayuu nabigu ku yidhi sal allahu alيh ali waslm fabaacahu cumar wuxuu ka gaday nabiga sal la alay slam faqaala nabiy nabigu wuxuu yihi sal allahu alay ali waslm huwa laka ya cabdallah cabdallahiyow kan adiga iskala qaado safaraa lagu jiray waa qurbaca wiilasheer aad qna laga yaaba waa neef geelho aad u yar ayaga ladada wiilasheero ladadiya neef geelo qurbaca waa wiil yar waa qurba waa neef geelho yar weyaan marka qurbacaas ayuu saarnay cabdullahi bin cumar afar jir shan jir iyo wix la mid ah ayuu ahaa markuu saarnaa qurb adow madaxadka socod gaaban bahal socod gaabanoon muxuu aha ahayn ayuu ahaa uu ku dhibooday nabiga sal l slam arrintii u arkay kadibna wuxuu yidhi wuxuu la hadlay sayd cumar sayd cumar wuxuu yidhi iga gad qurbacan waa ka gaday nabiga sal alla alay slam markuu ka iibiyey ayaa wuxuu sameeyey nabiga riwaayad kale waxay sheegayaan inuu nabiga fuulay sala allahu aleh ali wasalam ritigi markuu ritiga fuulay ritiga wuxuu noqday mid aad u degdeg badan oo aad u madax fudud oo wanaag badan markuu la wareegay kadib oo ritiga ilahi subxana watacaala bibarakati nabi sal slm uu ku wanaagsanaaday ayuu wuxuu ku celiyey cabdullahi bin cumar wuxuu ritiga qaado marka hore dee ritiga u saarnay cabdullahi bin cumar iskama lahayn aabihiisa iska lahaa aabihuu ka iibiyey cilada ku jirtana ilahi subxana watacala bibarakatii ay mxua ah, ilahay ugu bixiyey kadibna cabdullahi bin cumar laftirkiisii isagoo laha oon aabihiis hataa ka mudanaynin ayaa lagu soo celiyey ritiga iyoo ka wanaagsan oona milkigiisi ah marka waxay ka mid tahay nabigeena sal ala sm sal allahu alيh ali waslm lufiga iyo wanaaga aad samayn jiray saasoo kale wuxuu ku sameyey jabir bn abdillah eh, jamal jaabir bn abdilah macruuf qisadiis waa la yaqaana uruqda uu nabiga ragga saxaabada wax kusiin jira kamid ahayd intuu mxuu ahaa ka iibsada mararka qaar neef ayagu ley ka iibsanaya markuu ka iibsada kadib ood ciladii neef irtay kusugnaa ka bax kadib ayuu nabiga ku celin jiray sal allahu alيh ali slam saxaabada lacagtina mxuu aha uma doonan jirin waxyaabaha nabigeena sal slm oo ragga ugu ixsaanfali jiray ayay ka mid ahayd sala allahu alayhi waaalihi wasalam naam xadiidka boqol iyo toban iyo saddexaad can jaabir radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi jaabir qaala nabi wuxuu yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam man kaanat qof ay u lahu isaga ardun qofkii dhullah dhulbeereed falyazracha isaga ha abuurta oo wixii nafci ah isaga kala soo baxa aw liyamnaxa ha siiyo akhaahu walaalkiis intuu siiye maniaxada waxaa weyaan shayga inta qofka aad siiso uu intuu ku intifaaca ku danaysto kadibna uu laftii isaga usan qaadanayn uu kusoo celina weyaan sida inta badanna maniixada waxaa loo adeegsadaa xoolaha irmaanka ah irmaansigaa loo adeegsadaa weyaan aw liyamnax ha ha siiyo akhaahu walaalkiis si aad ugu faaidaysto beerta lakin waa iskale qofkii hore fainaba hadduu diido ood waxaa weyan isaga beerta abuuraynin walaalkiis inuu beerta ka faaidaysto lacag la-aanna uusan u ogolayn falyumsik ardahu ardadiisa ha haysto yuusan kiraynin weyaan yuusan ardada kiraynin musaaracadii ayaa meeshaan la diidaya marka waa baab dheer oo fiqiga aad aad ugu bagan kartaan musaaracada baabka la yihahdo xadiidka boqol iyo toban iyo afraad can cumara radia allahu tacala anhu waxaa laga wariyey sayd cumar qaala wuxuu yihi cumar xamaltu waxaan saaray rajulan ayaa meesha ka maqan xamaltu waxaan saaray rajulan nin dabcan xadiid ka mid maaha macnahan ka hadlaya amaltu rajula nin baan saaray calaa arasin aras baan saaray o fii sabiili illaahi jidka allana ku saaray jihaadaan la socday nin saxaabadii ka mid ah ayaan aras marka aan siiyey wey manaheeda oo inaad fuula araskaad oo ka faa'idaysta ayaan ilahay dartii u siiyey fara'aytuhu araska ee waxaan arkay yubaacu isagoo la iibina fasa'altu rasuula lah rasuulka allaan weydiiyey sala allahu alayh waali wasalam nabi allow ma gataa aan ku idhi qaala wuxuu yidhi qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alayh waali wasalam laa tashtari ha iibsanin walaa tacud ha ku laabanin fii sadaqatika sadaqadaadii ha ku laabanin ayuu nabigeena yidhi sala allahu alayh waali wasalam marka ninka isagaa markuu sayd cumar siiyey faraska ood faraska ilahay dartiin u siiyey inaad fuula ood kusoo jihaad u siiyey muddo yar kadib ayaa wuxuu arkay faraskii suuq lagu iibina faraskana wuxuu ahay axabu farasin cinda cumara radia allahu tacala canhu faras cumar uu leeyahay ood ka jeclay ma jirin aad u qiimo badan nin marka aan macnihiisa ogeyn faraska iyo qiimihiisa amaba dee dhibooday oo maxaa dhib aad u qabtay suuquu keenay marka faraska ilan waa la siiyey markuu dee hawlihii eh, jihaadka iyo hawlihii kusoo dhamaystay inuu gato marka dambe cumar radia allahu tacala canhu weliba qiimo jabaruu ku iibinay nabigu waa ka diiday sal allah alay waslam riwaayaad kale waxay caddaynayaan qofka hebadii hibadiisa ku laabto wuxuu la tooyahay qof eh, wuxuu la tooyay ay ma tagay kadibna ku laabtay ma tagiisa saasay ka cabiraysaa waa taqazus waxyaaba keeni kara in la yaqsado oo wixii laga fogaado waxyaaba keeni kara ayuu nabigu ka cabiray sal allahu alayh ali wasalam xadiidka boqol toban iyo shanaad can caaishata radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri caaisha jaaءat imra'atu naag baa u timid jaaءat imra'atu rifaacata jaaءat waxaa timid imra'atu rifaacata alquradi ninka rifaaca la yihahdo reer bani qurayda ka mid ahaa raggii reer bani qurayda laba ay u kala qaybsameen dad kooban oo soo islaamay intaanan muxuu aha la baabi'inin ka hore iyo dad marka ayada mxu markii la laaynaayey yaryaraa oon weli muxuu ahaa aan qaangaarin marka ninka la rifaacahaas raggi ayuu ka mid yahay weyaan rifaac alquradi ayaa naagtiisa wax u timid ila nabiy nabiga sal allahu alay ali wasalam fa qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa cinda rifaaca rifaaca ayaan muxuu ahaa la noolaa fa allaqanii waa i furay oo aaska xaasaan ahay weyaan waa i furay fa abadta wuxuu gooyey alaaqii alaaqaygana waa gooyey oo saddexdii waa dhammaatay weyaan ciddadii waa dhammaatay oo hadda naag iyo nin isuma noqon karno saddex jeer aalaaqu marataani fa imsaaku macruufin aw tasriixu biixsaan hawsha waa dhamaatay weyaan noqosho ma taal fatazawajtu waxaan guursaday marka cabdaraxmaan ibna zubayr ninkaasaan guursaday la yidhi cbdirman zubayr inamaa macahu ninkaas agtiisa waxaa ahaaday uu mila hudbati thawbi marada darafkeedoo kale marada faraqeedoo kale waxa ayuu wataa weyaan waxay ka cabiraysaa inuusan ninnimo meesha ku haynin wixiis ay eber yihiin fa wuxuu yidhi aturiidiin miyaa doonaysaa an tarjic inaad u laabato ilaa riaaca riaaca inaad u laabato miyaa doonaysaa macnaheeda maa waxay tiri marka waa nacam abcan la nabigu wuxuu yidhi sal sl la maya la xataa taduuqi ilaa aad ka dhadhamiso cusaylatahu malabyarowgiisa wayaduuqa u dhahamiya dhahamiyo cusaylatakii adiga malabyarowgaada suuragal maaha inaad ku laabata nin kale rifaaca ha ka yaabeen cabdiraxmaan waa inaad isguursataan kadibna aad malabyarowgaada dhadhamiyo aadna saasoo kale yani macnaheed waxaa weya jimaac saxiixa ilaa laga helo suuragal ma noqonaya weyaan wa abu bakrin abu jaalisun cindahu markuu nabiga fatwadaas iyo warkaas bixinaayey waa ag fadhiyey ayuu leeyahay xadiidkan wuxuu nacam ya maxaa idiin qoran maxaa idiin qoran abir walaa ubayr kulliba zabira idin wada qoran ayib laa bas waa xaqiijinayna insha allah aza wajal xadiidka boqol iyo toban iyo lixaad can ibni cabaasin waxaa laga radi allahu tacala canhuma qala wuxu abdillah bn cabaas qaala nabi nabi wuxuu yihi sal allahu alayh walih wasalam fii binti xamza gabadha xamza guurkeeda wuxuu ka yidhi qaala nabiy nabigu wuxuu yidhi sal l slam fii binti xamza gabadha xamza guurkeeda wuxuu ka yidhi oo inuu guursadaa loo bandhiga abcan gabadha xamze ibn cabdilmalib u dhaliy adeerkii ilmadeer waa isu guursan jireen carabta soomaalidina hadda waa isu guursadaan qaarkood qaarna isuma guursadaan marka gabadhii xamze inaad guursadaa loo bandhigay oo lagala hadlay nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh waslem shanigeeda markuu ka hadlaayey laa taxilu ima banaana lii ani ima banaana yaxrumu waxaa xaraan ah min alradaaci nuugmo waxaa xaraan ka ku ah ama ka ah maa yaxrumu wixii xaraam ku noqdo ama xaaraan ku ah min anasabi nasabka wix xaaraamku ayaa muxuu ahay nugmadan xaaraam ku noqda weyaan hiya iyada bintu akhii walaalkay gabadhiisa weeyaan min alradaacati xagga nugmada iyaga walaalka ahay weyaan ninka la yihahda xamza bin cabdilmualib iyo nabigana sal allahu alayh ali wasalam islaam baa wada nuujisay maadaama islaam wada nuujisay gabadhiisii ayaa loo bandhigay nabiga inuu guursa sal allahu alah wasalam dadku bandhigaana waxaa weya waxay ogsoon yihiin inuu adeer u yahay oo adeer gabadhiisa in la guursadana wax maanicaho sharcan diidah meesha ma yaalaan caadada carabtana way ahaydba ilaa haddeertaan la joogana carabta caadadeeda way tahayoo gabadha carabta ah in adeerkeed markuu fasaxa kadib aad nin kale guursan karaa sida asalka hadda ard alxarameynka dadka carabtan ku nool sacuudiga oo kale iyo khaliijka guud ahaan ku wada nool waxaa weeyaan gabadha in adeerta ah adiga oonan fasaxin u dhawaan kara lama ayada adiga unbaa guursanaysaa dhaqankooda waa noocaas weyaan marka loo loo bandhigay nabiga sal allahu alay slam wuxuu caddeeyey in ay u bannaaneen maxaa yeelay xamsi bin cabdilmualib iyo isaga islaam baa wada nuujisay wacalayhi walaalay noqdeen adeernimadii waa laga soo tagay walaala noqday sidaa darteed gabadhii wuxuu u noqday marka nabiga sal slm adeer buu u noqday camuha min ardac u noqday sidaa darteed lama ogola weyaan wuxuuna taqriiriyey mabda la yidhaahdo ana aradaaca tuxarim kama yuxarimu nasb radaacada iyo nuugmada iyo nasabka labadaba inay muxarimaat yihiin waxyaabaha guurka ka xarima dadka inay ka yihiin ayuu nabigeena cadey sal allahu aleh waalihi waslem xadiidka boqol toban iyo todobaad can abi muusa waxaa lagu radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi samica nabiyu nabiga wuxuu maqlay rajula nin buu maqlay yuni amaanaayo calaa rajulin nin amaana ayuu maqlay aad u amaana oo wayuiihi weliba kusii xadgudba fii madxihi ammaantiisa waa noocaas waa noocaas kan kale weeyaan saasuu yahay waa dhan walbuu ka ammaanaya aad uu ku xeellaanaaday faqaala nabigu wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam ahlaktum waad halaagteen ow qaactum waad goyseen ood jebiseen dahra rajuli ninka dhabarkiisa waad goyseen ammaanta ka daaya ayuu nabig sal alla alih waslm marka ammaantan tirada badanoo qof inta loola soo istaaga saasaad ahaydoo ama isaga ah, a lagu ammaano amaba waxa dad ha loo sheego looma baahno laba shayba waad ka imaanaysaa tan koobaad qofka isaga ah waxay u noqonaysaa qaطcu adahr waana wax mujaraba qofka haddii ammaanta laga badiyo waa ismahadinaya shaqada u hayna wuu dayacayaa qofka in la yihahdo wax fiican baad wadaa hore u wad intaas in loo dhaafiyo aad uma fiicno in la yidhahdo kanaad ahayd oo adi haddaad ahayn waxama dhaceen oo kan kale ay ahayd oo waxyaabahaas waxyaabahan loo baahnayn oo mararka qaar xataa laga yaaba in caqiidadii iyo qiimihii inay baabi'iso macnaheeda ma ahan qofka wanaag sameeyo an laa yuqaala lahu axsanta qofka wanaag sameya in la yihahdo war niyo wanaagaad samaysay saxwa min alixsaani an yuqaala liman axsana axsanta haddii su-aal maanta hadda qof la weydiiyo oo su-aashii sidii ay ahayd ama sidii ustaadku uu sheegay si ka wanaagsan oo u sheego in la yidhahdo jazaaka allahu khayran axsanta wax fiican baad samaysay ixsaanka ka mid isaanka ka midta laakin la yidhahdo qof kula mid lama arko adduunka adoo kale muxuu maba jiraba ardayda dhan adaa ka fiican kan kale weeyaan oo baabka la sii gala itraaga alla ogoleen waya qofka asaga marka wuu ismahadinaya berri cashirka hataa inuusa imaanina laga yaaba wuu yidhahdo inta intaasoo ammaana lagu sheegay sheekh kaamil aa tahay marka wadaadka uka ammaanay wabillahi tawfiiqu marka maqaayadaha inta fariis ka sheekeeya soo saas ma dhici karta marka taa iyada qodobkaas waa qodob khatara qodobka labaadna waxaa weeyaan qad yaqdax fii baabi tawxiid tawxiidki inuu muxuu aha mararka qaar sidii loo wada inuu qadxi ku samayn waa dhici karta weyaan nacam xadiidka boqol iyo toban iyo sideedaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qala wuxuu yihi qaala rasuulu lah rasulka wuxuu yihi sala allahu aleyh wali wasalam alaaatun saddex laa yukallimuhum allahu ilaahay lama hadlo walaa yanduru ilayhim allana ma dhowro yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo xaggooda lama fiiriyo weeyaan walaa yuzakiihim mana ahiro oo dunuubtoodii iyo macaasidii lagama ahiro walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun ay mu'limun aad u xanuujin badan ayay leeyihiin waa kuwii raggaas rajulu waa ninu calaa fadli maain biyo dheeri ah dul jooga biyo dheeri ah oo asaga dantiisa ka dheeri ayuu dul joogaa oo biariiqin weliba meel jid ahoo lahaayo jidmareen dad ay mara meelahay maraan ayuu muxuu ahaa joogaa yamnacu wuxuu ka reebaa minhu isaga ibna asabiili qofka musaafirka ayuu ka reebaya qof musaafir oo kusoo hirinaya biyihii soo mari u diidaya ama ceel ama barkad ayuu joogaa ninka asaga ilaahay subxana wa tacaala mana fiiriyo ma ahiro cadaab adagna waa la gelin doonaa saasuu nabigeen yidhi sal allahu alay ali waslm waa shadiida kan labaad waa rajulu nin weeyaan oo baayaca la mubaayacooday la ballamay rajulan nin la ballamay riwaayaadka qaar waxay leeyihin imaaman imaam bay leeyihiin waa nin madax muslimiinta madaxooda ah, la ballamay oo bayco la galay laa yubaayicuhu ulama ballamaayo ila lidunya adduunye inuu ka helo oo adduunye ugu faaidayso iyula mubaayacona ilan baycada aimada lala gala min diin illahi caza wajal من maata walaysa fii cunuqihi bayca maata miitatan jaahiliya qofkii asagoon beyca ay ku jirin muxuu ahaa geeriyoodo wuxuu geeriyoona asagoo muxuu ahay geeridii ay jaahiliyada say udhiman jireen geeriyoona marka arrintayda waa umuur diiniya qofka muxuu ahaa imaamka in lala mubaayacoodo oo waxaa weeyaan caqdi lala gala iyo ballan lala gala diinta ilaahay in muxuu ahay kor loo qaado in la ateeca in liskaalmaysto in tacaawun la sameeyo in muxuu ahaa wanaagga laysu garab galo lagula ballamo wax diinta ka mid ah laakiin adduunya hadaad qofka ula ballamo waxaa mushkilad weeyaan fain acaahu marka adduunka hadduu ka helo oo adduunka uu siiyo imaamka adduunka laga helo maa yuriidu wuxuu ka doonaa wafaa lahu ballanti alla gali waa u oofinayaa wailaa hadduusan ballanti ka helin oo adduunka uusan ka helin lam yufi lahu uma oofinayo weyaan kan labaadna waa ka asaga warajulun waa kan saddexaad rajulu nin weeyaan saawama gorgoriyey la gorgortamay rajula nin bisilcatin becsharo ama badeeca kula gorgortamay bacda alcasri salaada casr kadib oo faxalafa bilahi alla ku dhaartay laqad ucطiya in lagu siiyey biha badeecadan iyo silcadan kada wa kada intaas iyo intaas ayaa ligu siiyey ee adi maxaad ku daraysaa sidaa ayada muxuu ahay ugu dhaartay weyaan ilahayna magaciis ku dhaartay fa akhadaha kadibna ninkii dhaartiisa intuu muxuu ahaa dhegaystay ku qancay kadibna sidii uu ku qaatay oona been dabcan dhaarta laftirkeeda khatara ataa hadday beenahayn waxaa laga yaaba qofka inuu badeecadan shan boqol kusoo gatay uu yidhaha wallahi lix boqol baan kasoo gaday ama toddoba boqol aan kasoo gaday intaasa lii gaarayba kuna lii gaaray ninkma kuna lagu gaara de kunka iga sii walaal amaba maxua kun iyo boqol iga sii saas uga qaatay ninka asagana waxaa ku jira gruubkaas halista oo xaaladooda ay khatarta tahay marka saddexdaas gruub waa saddex gruub oo khatar ah oo waciid shadiid iyo muxuu ahay goodin aad u culus ilahi subxana wa tacala uu yabahay calaa lisaani rasuulihi sala allahu aleyh waali wasalam xadiidka boqol toban iyo sagaalaad xadidkan usoo fakanayay waxaa laga yaabaa deg dega inaad la yaabanayden xadiid waxaan geli doonaa mar dhirar badan oona xanuun badan xaqiiqatan siduu u dhacay laakiin caaqibadiisi iyo cirabtiisa ay noqotay caaqibatun xasanatun jayidatun mubaaraka xadiidka boqol iyo toban iyo sagaalaad can caaishata caaishatu maxaa idin qoran caaishatu bas aawo dadkii watay muxuu ahaystay xaashiyadii ahlulxaashiya haye maya kan maaha kuwan waa isku dhow yihiin waxaan shacadkan weyan kuwan wahaabiyada waa kuwan awey muxuu ahaa xaashiyadii maxaa qoran caaisha basaa qoran can caaishata canta ka hormariya gadaalan insha allah ka arki doona nacam can caaishata waxaa laga wariyey zawji الnabiyi nabiga xaaskiisa sala allahu alayh waalih wasalam qaalat waxay tihi caaisha kaana الnabiyu nabigu wuxuu ahay sal allahu alayh wali waslam xadidkan waa xadiid ifki culamada waxay u yaqaanaan xadiidka ifkiga ay u yaqaanaan wayaan xadiisulifki been abuurka lagu been abuurtay umulmuminiin caaisha radi allahu tacala canha wa ardaaha marka in la sharxa uma baahna wuxuu u baahan yahy in la dul maro oo macaanidiisa un la arko insha allah caza wajal sharxaasaa ugu filan caaisha ayadaa sharxayso ilaa ay naga dharjiso radia allahu tacala canha wa ardaha annaga waxaan ka qabanayn lama ark marka waana aad buu dheeryahay waktigana inaan ilaalina waa ku ballanay nacam can caaishata waxaa laga wari zawji nabiy nabiga xaaskiisa sala allahu alayh wasalam qaalat waxay tiri caaisha kaana nabiyu nabigu wuxuu ahy sala allahu aleyh waalih wasalam idaa araada safaran safar hadduu doono aqra'a wuxuu u qori tuuri jiray bayna aswaajihi xaasaskiisa ayuu u qori tuuri jiray fa ayuhunna toodii kharaja uu soo baxay sahmuhaa qorigeeda uu soo baxa kharaja biha wuu la bixi jiray waa wadan jiray weyaan rasuulu llaahi sala allahu aley wasalam macahu isaga maciisa oo nabiga waa wadan jiray alai slat slam markuu safra xaaskiisa mid ka mid ay wadan jiray laakiin intuu mid kasoo qaata ma samayn jirin qoritur uu samayn jiray mid alle midka qorigeeda uu soo baxa ayuu nabiga wadan jiray sal allahu alay slam faaqraca wuxuu noo qori turay baynana annaga dhexdanaga xaasaska nabiga fii ghaswatin duulaan ghaswada waxay ahayd ghaswat bani lmustaliq sanadka shanaad oo hijrada taqriiban iyo meelahaas in ay hadan filaya insha allah caza wajal waa hubin doonaa fii awati bani mustaliq fii ghaswatin duulaan waa ghaswat bani mustaliq hazaha nabigu uu duulay fakharaja fiiha waxaa soo baxay qorituur kadib sahmi qorigaygaa soo baxay in caaisha ay nabiga raacdo qorigaas ayaa soo baxay weeyaan radia allahu tacala canha fakharajtu waan la baxay macahu nabiga maciisaan la baxay bacda unzila alxijaabu markii xijaabka lasoo dejiyey kadib weyaan xijaabka intaan lasoo dejinin ka hore dumarka darkooda iska caadiga oo khafiifka iska wadan jireen oon mxuu ahaa aadku cuseen nacam wa ana anigan uxmalu waxaa laigu qaadi jiray fii hawdajin gura gura ma taqaanaa ragga yaryar ah raggaa dhaqoonina fadhiya oo yaryar soo guro maxaa la yidhahda ishey kale ragga yaryar khaasatan adiga ragga yar kujirta iska wey <laughs> naam gorada waxaa weeyaan waa ritiga iyo awrka qol yar oo dusha laga sameeyo weyaan qol yaroo la sameeyo oo muxuu ahaa sida dallad oo kale amaba mudul oo kale loo sameeyo kadibna marooyin iyo kor laga saaro oo asturan weyaan hoosna waa wax adagu ka yahay oo la qaadi kara sariiroo kaleo ka yahay marka waa sariir taqriiban dusha ay ka saaran tahay dallad wada daboolaysa halkaasa dumarka ay geli jireen iskaga halkaasay iska saaxdaan halkaasay iska fadhiyaan waa la qaadaa wahaakada halkaasay marka maxaa lagu qaadi jiray carabta dhaqankooda ahayd oo liba dhaqan aad u qiimo badan oo dumarka lagu ilaalin jiray nacam wa ana anigan uxma ligu xambaaray fii hawdajin guro ligu xambaaro waunzalu fiihi liiga dejiye waa lisaara waana mxua liiga dejiya fasirnaa waan soconnay xataa idaa faraqa rasuulula rasulka markuu ka soo baxay min hazawatihi duulaankiis uu ka soo baxay tilka etaa ahayd waqafala uu soo laabtay danawnaa waxaan ku soo dhowaanay min almadiina qaafiliina anagoo soo laabanayno aadana wuxuu ogeysiiyey leylatan habeen biraxiili in la guura ayuu nabiga ogeysiiyey sal allahu alay waslm hala guuraay ayadoo habeen bar la joogo aya waa ha la guura faqumtu waan istaagay xiina aadanuu markay ogeysiiyeen oy ku dhawaaqeen biraxiili in la guuraa famashiitu waan socday xataa jaawastu ljeysha saldhigga ciidanka ilaa aan dhaafo falamaa qadaytu shanii markaan xaajadii dantii aan lahaan soo gutay oon soo ifgutay aqbaltu waan soo qaabilay ilaa raxlii raradaydii ayaan soo aaday meeshii aan joogay oo waxa weeyaan hashaydii iyo hawdajkaygu u yeelay ayaan soo aaday weyaan falamastu sadrii xabadka ayaan saa u taabtay marka faidaa ciqdun waaba iyadoo kuul oo lii ani ii sugnaatay oo min jazaci adfaarin jazac adfaar waa nooc noocyada kuulaha laga samayn jiray ka mid ah noocaas ka samaysan qad inqaaca waaba iga go-ay oo waxaa weeyaan qoorti waa faaruq weyaan xabadkii wax saaranba ma laha kuul qaaliya ahayd oo qiimo badan weliba ay soo cariyeysatay sidii riwaayaadka qaar ay sheegayaan oo kuul ayda ay lahayd ma ahayn nacam farajactu waan noqday faltamastu ciqdii kuushi ayaa marka raadiyey oo soo barbaaray faxabasanii waxaa i xabisay oo i daahiyey ibtiqaa'uhu raadintiisi ayaa idaahi weeyaan faaqbala waxaa soo qaabilay alladiina kuwii kaanuu ahay yuraxiluuna bi kuwii rari jiray oo ritiga isaari jiray ila caaisho baa ku qorano muxuu ritiga saara oona ka dejiyo yuraxiluuna bi irari jiray faxtamaluu waxay qaadeen hawdaji guradaydii ayay qaadeen weeyaan faraxaluuhu way rareen calaa baciiri ritigaygaay saareen alladii kaasoo kuntu anaha arkabu mid calayhi dushiisa wahum ayagana yaxsabuuna waxay u haystaan anii aniga fiihi inaan ku jira wa kaana nisaau maxaa sabab wa kaana nisaau naagaha waxay ahaayeen idaaka daaka wakhtigaas khifaafan kuwa aad u fudud lam yadqulna aanan cunsaanin walam yashahunna uusan daboolin alaxmu hilibka islaama inta ay burbuuranin oo caatada la ahaa ayay ahayd weeyaan inamaa yaakulna waxay cuni jireen alculqata cunno aad u yar oo min aacaami cuno ah yani cuno yar ayay cuni jireen weyaan falam yastankir ilqowmu dadkii ma aynan la yaabin ama ma ay dareemin xiina rafacuu markay kor u qaadeen iqala alhawdaji guradii culayskeedii faxtamaluuhu kadibna way ambaareen oritigaay saareen ilan guradii waxaa saaran boorsooyinki wilawatiyaa saaran marka culayskaas yar inaan iska caadiya uqaateen middi kale maadaama dhowr nin ay yihiin haddii hal qof uu ahaan laha wuu dareemi laha lakin dhowr qof u marka nin walba culayska wuxuu ku dhacay guruubka kale marka haakada janaazado kalead marka la qaada waad aragteen qof keligiis hadduu dhinac qabto culays ay ku tahay lakin haddii shan laisla qabto waxaa laga ya inad farta saa ugu qabat sooma saasay marka arrinta keentay inay dareemi waayaan wa waxaan ahay jaariyatan gabar oo xadiiata sini dayar fabacauu way kiciyeen aljabala aljamala ritigii wasaaro way socdeen fawajadtu waxaan helay ciqdii kuushaydi ayaan helay bacdama istamara aljeyshu jeeshku markuu dhaqaaqi kadib ayaan kuushi helay faji'tu manaasilahum booskoodii ayaan tagay walaysa fii axadun qofna uusan joogin faamamtu waxaan u qastay manzilii booskii aan degay degnaa alladii kaasoo kuntu fiihi aan ahaa ayaan u qastay waanantu fadanantu waxaan maray anahum ayaga sayafqiduunii inay wayn doonaan oo fayarjicuuna ilaya ay iisoo laaban doonaan fa baynaa waqti ana aniga jaalisatun aan fadhiyo halabatnii waxaa iga adkaatay oo iga qaalib noqotay caynaaya labaday indhood hurda ay qabatay weyaan fanimtu waan saxday marka meeshii aan fadhiistay in lii tabi doono oo liisoo noqon doonana waan yaqiinsanaa meeshii markaan fadhiistay waxaan is waa lagu soo noqon doona bal iska fadhiisa intaan fadhiyaba hurdadii muxuu ahaa ay qabatay gabar yarna ahayd dhag waa dhacay wa kaana muxuu ahaa safwaanu ibnu lmucaal mucail ninka la yihahdo mucaal la yidhahdo assulami uma dakwaani kasii ahaa reer bani sulaym kadibna reer bani dakwan ka sii ahaa ayaa wuxuu ahaa ninka asagaa ah min waraai ljeishi ciidanku ka dambayn jiray riwaayaad qaar waay leeyiin hurd eh, qaar waxay leeyihiin nin yaro hurdo culusu ahaa qaarna waxay leeyiin nin saangaaban u ahaa qaar waxay leeyihin waa nin loo xil saarayba nabigeena sala allahu alayh waali wasalam naf inuu muxuu xil saaray inuu jeishku xika eh, dhaca inuu soo qaado qaar waxay leeyihiin nin aad geesi u ah oonan baqin ayo wamaa ilaa dalika cumuuman ninkaas ciidanka ayuu ka dambayn jiray min waraai ljeish fa asbaxa wuxuu ku waabariistay cinda manzili booskii aniga aan degnaa ayuu ku waabariistay oo meesha xal laga guuri wii looga guuri alaab inuu soo qaadayo hawlahaas uu dib dhacaya inuu gees yahayna shaki ma laha maxaa yeele nin meel ciidan socda ka harayo muxuu ahaa halkaas jooga oo ciidankani muxuu ahaa iska tagay ilaa waagu ka barya meesha kusugi kadib alaab soo aruurin geesnimadiis laisma weydiinayo nacam fara'a wuxuu arkay markii ninkii safwaan sawaada insaanin qof madowgiis oo naa'imin hurda ayuu arkay fa ataanii waa ii yimid wa kaana wuxuua yaraanay midii arkay qabla ijaabi ijabka aan soo dejinin ka hor ayuu aqooni jiray oo wejigayga waa yaqaanay fastayqadtu waan baraarugay biistirjaacihi ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuuna hadalkaas isagoo ku celcelinaya kusoo kacay ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun istirjaac ayaa la yihahda marka xiina anaakha markuu fariisiiyey raaxilatahu hashiisi ayuu fariisiiyey fawadica yadaha lugteeda hore ayuu ku istaagay farakibtuhaa waan fuulay marka oo fuuluu yidhi fanalaqa kadibna waa uu dhaqaaqay yaquudu bi isagoo ila hogaamin araaxilat hashi xataa ataynaa ilaa aan ka gaarno aljeysha ciidankii aan ka gaarno bacdamaa nazaluu markay degeen mucarisiina ayagoo duhur degay fii naxri ahirati duhurka dhabarkiisa weyaan tacriiska waa waktiga muxuu ahaay qoraxda soo baxday kululaatay degitaanka la dega ayaa la yihahdaa tacriiska fahalaka kadibna waxaa halaagsamay man halaka qofkii halaagsamay fahalaka man halaka macnaheed maxay tahay markiiba dee waxaa la yidhi muxuu ahaa caaisha iyo safwaan waxay u dibdhaceen xumaana dhacday halaka man halaka markaas weeyaan fanalaqa wuxuu gudagal ninkii u dhaqaaqay yaquudi isagoo hogaamina bi aniga aaxirat ash ilaah ii hogaamina xataa ataynaa ilaa aan ka gaarna aljeesha ciidankii bacdamaa nazaluu markay degeen kadib mucarisiin ayagoo duhur degaan fii naxri aahira fii naxri weyaan hadaa ka tiro meesha fii naxri ahirati duhurka muxuu ahaa dhabarkiis weeyaan amaba duhurkii wakhtigii la duhurdagay weyaan fahalaka waxaa halaagsamay man halaka qofka halaagsamay wa wuxuu ahaa aladii kii tawallaa eh, eh, hogaamiyey alifka been abuurka ninka hogaamiyey oo muxuu aha horqabadka ka ahaa cabdulaahi ibn abi saluul cabdullah ibnu ubay ibnu saluul ayuu ahaa munaafiqaas faqadimna almadiinata madiine ayaan soo galnay fashtakaytu waan xanuunsaday biha magaalada madiina shahran bir baan ku xanuunsaday markaan soo gaarnay hal bil ayaan xanuunsaday wahum munaafiqiintana iyo wixii ku ta'auray oo munaafiqiinta raacayba yufiiduuna ay shubayaan min qowli asxaabi alifki dadka beenta u saaxiibka ahaa hadalkoodii ay shubayaan weyaan oo isla dhexmarayaan wayuriibunii waxaa ishakigeliyey ama ishakigeliya wayuriibunii waxaa shakigeliyey ama ishakigeliy fii wajci xanuunkayga anii aniga laa araa ma arkayo min rasuuli lah rasulka al sala allahu aleh wasalam alluطfa naxariista iyo dhimrintii alladii kaasoo kuntu aan araa minhu mid ka arka xiina amradu markaan xanuunsada dhimrintii iyo naxariistii annabi ku aqooni jiray tii igama muuqato weyaan taasaa iila shakigeliyey wainamaa yadhulu wuu soo geliy oo wuu isalaamaya assalaamu calaykum buu leey uma yaquul wuxuu leey kayfa tiikum tiinnii say tahay gabadhiinnii xaaladeeda waa sidee walaa ashcuru mana dareemi maaya bishayin shay oo min daalika arrinka asaga ka mid ah xataa naqahtu ilaa aan ka caafimaado oon ka samaado weyaan faarajtu fakharajtu waan baxay ana ani iyo wa ummi mistax mistax mistax hooyadiis qibala almanaasici meel manaasic layidhaha xaggeed ayaan u baxnay weyaan waa muxuu ah xaafadaha madiina amaba boosaska madiine ku yael qayb ka mid a ah weyaan mutabarazana meeshii aan u banbixi jirnay oon u jirnay masquula meesha ma olin abcan markii eh, loo baahdo marka in masquul la aado banaankaasa la aadi jiri weyaan mutabaraska waa meesha muxuu ahaa masquul ahaan loo aado wa kunnaa laa nakhruju kuwa aanan bixin haddii aan nahay gabdhihii dumarkii ilaa leylan habeenka ilaa leylin habeen habeen ilaa habeenka laga gaaro habeenkii aan baxaynaa waxaan ku hirnayna habeenka ka dambeey waxaad culus oo dhib badan xaqiiqatan wadaalika arrinta ayadaana qabla an nattakhida intaanan samaysanin ka hore weeye alkunufa masqulo qariiban min buyuutina guryahanaga masqulo ka dhow intaanan ku dhow intaanan samaysanin weyaan oo arrintayda aanan baranin wa amrunaa xaalkanagana amrulcarabi carabta xaalkeeda weyaan alwal ee hore fi lbariyati bannaanka markay joogaan fi tanasuhi markay ifbaxayaan fa aqbaltu waan soo noqday ana aniga iyo iyo wa ummu mistax ummu mistax bintu abi ruhmin faqaalat waxay tidhi nacam facasarat waxay ku turunturootay fii mirihaa maradeedii ayay ku turunturootay weyaan maradii ay wadatay ayay ku turunturootay weyaan fa waxay tidhi tacisa mistax mistax ayaa halaagsamay amaba mistax ayaa waxaa weeyaan dhulka ku dhacay weyaan fa waxaan dhahay laha ayada bisa maa qulti waxaad tihi xumaan badana oo qaab darana atasubiini miyaad caynaysaa ood wax ka sheegaysaa rajulan nin oo shahida xaadiri badran beder nin xaadiri miyaad wax ka sheegaysaa fa qaalat waxay tihi yaa hantah doqontiyey doqontiyey alam tasmacii miyaadan maqlin maa qaalu waxay yidhahdeen hantah waa ishaaro un loola jeedo ayada laakiin macnaha wuxuu ka dhigan yahay qof haafil inay tahay ay ishaaraysaa weyaan alam tasmacii miyaadan maqlin maa qaalu waxay yidhahdeen faahbaratnii waxay ii sheegtay marka biqowli ahlifki ahlifkiga waxay sheegana ii sheegtay weyaan fasdadtu waxaan kororsaday maradan xanuun calaa maradii xanuunkii ahayaa xanuun isii biiri weyaan falamaa rajactu ilaa beyti markaan gurigii u laabtay dakhala calaya rasulla rsulka alla ii soo galay fasalama wuu ii salaamay faqala wuxuu yidhi kayfa tiikum tiini say tahay faqultu waxaan ihi lahu nabiga waxaan u dhahay iidan lii iidin ilaa aabawaya labadii dhashay inaan aada nabi allow iidin weyaan waa taqliib ab waalum markii laisku dara ayaa waxaa lagu taqliibinaa abka weyaan abawey oo labada dhashay weyaan qaalat waxay tidhi wa ana anigana xiinaidin wakhtiga asaga uriidu waxaan doona an astayqina inaan ka hobsado alhabra warka la sheegaa min qibalihima xaggooda inaan ka hobsado ayaan rabaa weyaan faadina lii rasuulula rasuulka alla ii idmay faataytu waxaan u tagay abawaya labadii dhashay faqultu waxaan hay liummi hooyaday maa yataxadau bihi nnaas waxay dadku sheekaysanaya maxay yihiin faqaalat waxay tihi yaa bunayatii gabadhyaa bintii gabadhaydiyey haweni calay calaa nafsika naftaada ka fududay arrinta ayada oo culayska iska dhig hawini ka fuday calaa nafsiga eh, naftaada ashana arinkan iska fuday weyaan oo culays badan ha saarin fa wallahi baan ku dhaartay laqalamaa waxaa yaraatay kaanat imra'atun haweeney inay ahaatay qatu weligeed wadiicatan qurux badan cinda rajulin nin oo yuxibuha uu jecel yahay walaha iyadana ay u sugnaatay daraa'iru naaga lala qabo ilaa haddii ay jirta miya akarna calayha warkay ku badiyaan weyaan waxbay ka sheegsheegaan hooya markii waxay la aaday in hawsha ay ka fushay dumarkii lala qabayo mxuu ka masayray umi lmuminiin caaisha radi allahu tacala canha faqultu waxaan ahay subxaana allah ilaahay baa nadahane walaqad taxadaa annaasu bi dadka waxaan miyay ku sheekaysteen qaalat waxay tihi fabidtu waan baryey tilka leyla habeenkaas ayaan baryey xata asbaxtu ilaan ka waabaryeyso laa yarqau lii damcun ilin igama go'da walaa agtaxilu kuma indhakuusha binowmin hurdo kuma indhakuusha weyaan uma asbaxtumaan waa bariistay fadacaa rasul rasulka wuxuu u yeehay caliya bn abi aalib buu u yeehay wausaa bnu zaydin radi allahu tacala canhuma ayuu u yeehay xiina stalbaa markuu dahsaday alwaya waxyiga markuu dahsada weyaan yastashiiruhumaa asagoo mxuu ahay ka tala weydiinaya fii firaaqi ahlihi xaaskiisa inuu fura asagoo mxuu ahay ka tala weydiina ayuu u yeehay weyaan ilan calin waa ninkaa taqaaneen oo nabiga saa ugu dhawaay usaamana waa ninkaa taqaaneen asna ibu rasulah bna ubihi weyaan faama usama usaama bn zayd faashaara caleyh wuxuu u tilmaamay biladii shaygii oo yaclamu ogsoon fii nafsihi nafsigii nafta nabiga uu ka ogsoon yahay min alwuddi jacayl uu lahum ayaga u qaba oo faqaala usaamatu usaama wuxuu yidhi ahlaka yaa rasuulla ay ilzam ahlaka ahalkaada nabi allow laazin oo ahalkaada la joog oo ha furin walaa naclamu ilaa khayran wanaag waxaanan kama ogsoonin weeyaan ama caliyu miya radia allahu tacala canhu faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allahyow lam yudayiq illaahu calayka ilaahay ciriiri kuma gelinin wanisaau naagahana siwaaha iyada ka soo haray katiirun way badan yihiin was'al iljaariyata gabadhina weydii tasduqka wixii jira ayada ayaa kollayba ka warhaysa kuu sheegaysa laakiin nabi allow waxaa weeyaan waxaad haddii aadba culays dareentay oo wixii aad meel u saari leedahay iska fur weeyaan muxuu ahaa oo iska furmaha laakiin waxaa weyaan tacriid waa sarbeeb nabi allow dumarku waa iska badan yihiin ilahayna ciriiri kuma gelinin intaas saasuu halkaasu gabadhana bal warayso laakiin furman ismuusan dhihin lidalika caaisha radi allahu tacala canha arrinta iyadahyd raad aad iyo aad iyo aad iyo aad weyn ayay ku reebtay weyaan hadalkaas cali radi allahu tacala anhu arda isagana wuxuu fiirinayey caaisha inuu necbay ma ahane wuxuu fiirinayey culayska nabigan ahayd allahu aleh waalihi wasalam inuu ka takhfiifiyo rabay nacam fadacaa rasuula rasulk wuxuu yehi sal allahu alيh ali waslm bariirata ayuu u yeehay gabadhaas bariir la yidhahdo faqaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa bariiratu bariiroy hal ra'ayti miyaad aragtay min shayin wax un oo yuriibika ku shakeliy weligaa miyaad aragtay ood caaisho ku saabsan faqaalat bariiratu waxay tihi laa maya waladii allih baan ku dhaartay bacaka bilxaqi xaq ugu soo saaray in ra'aytu maa ra'aytu ma aan arki minha iyada amran xaalad ama shay aqmiduhu aan ku ceebeeyo calayha iyada akara ka badan min anahaa iyada jaariyatu inay gabar tahay oo xadiiat sini oo dayar tanaamu ka hurdaysa can ajiini ajiinta burka la qasay ay ka hurdaysaa oo fatatii waxaa imaanaysa addawaajinu bowdjoogta ariga yaroo bowdka jooga ayaa imaanay fatakuluhu cunays intaas manceeb u ogsoonay tir caaisha laakiin wax kaloon ku ogsoonoo xumaan ah ilahay bay ku dhaaratay inaynaan aqoonin faqaama rasul rsulka alla istaagay min yowmihi maalintiisii oo fastacdara wuxuu ka cudur daar dalbay min cabdilaahi bni ubiy bin saluul cabdulaahi bin ubiy bin saluul ay wuxuu yidhi war ninkan yaa meel iga saari war ninkan yaa nagu dacwooda war ninkan yaa iga muxuu ahay iga garqaadi saasuu nabig yidhi sal allahu alih ali wasalam faqala rasul wuxuu yidhi sal l slam man yacdurunii yaa iga cudur daari oo yaa iga cudur qaadi oo yaa iga garqaadi min rajulin nin oo balaqa uu gaaray adaahu dhibkiisa fii ahli ahalkayga dhibkiisa soo gaaray hadda kahor nabigu u dhibay sal allah alih ali wasalam laa takhshanaa biximaari walaa binatnihi macno noocaas ayuu nabiga sal l slam ku dhibi jiray mar intuu soo agmaray isagaoo mxuu aha dameer saaran waxaan uraa iyo xaarkiisa iyo dameerkan iyo boorkaada iyo saxaabadan kula socota fuqarada dhibkooda iyo waxaan mxuu aha ha noola imaaneen waxaan aad hays meelahaas ku hay mar xataa usaa ku yidhaha jirtay dhib badanuu ku hay nabig sal l slam lain rajacnaa ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal waad garanaysaan waa isagii marka dhibkiisa ma yareen markii dambe wuxuu soo gaaray inuu xaaskiisa nabiga sal la alay waslam dhibka soo gaaro ninkaas yaa meel iga saari u yidhi nabiga alayh salat slaam nacam waqad balaqanii balaqa adaahu fii ahli fawallahi baan ku dhaartay maa calimtu ma ogsooni calaa ahli xaaskayga ilaa khayran khayr baan ku ogsoonahay weyaan walaqad dakaruu waxay sheegeen oy tuhmeen nin oo maa calimtu aanan ku ogeen calayhi isagana ilaa khayran safaan wayaane wamaa yadkhulu calaa ahlihi xaaskaygana uma soo gala ilaa maci anoo ila jira mooyn weligiis xaaskaygama soo galeen arrintan wamaa yadkhulu calaa ahli ilaa macidan macno weyn buu xamaarsany guryaha in la tago oo laga quraacda laga qadaya laga casheeya laga caweeya lagu muxuu ahaa sheekaysto laga qaxweeya ishkaal ma lahan laakiin waa in meeshii uu ragga jooga iyo wakhtiga ragga aad jooga laisku aadiye laakiin markii aad wadaadka shaqada so aad hadii aad xaafadii tirahdo qax waan u dooranaya ya waxaad noqonaysaa marka waqacta fii maxalli ish atuhma meel adagaad istaagtay wamaa yadkhulu nacam calaa ahli ilaa maci inaad ila jirma weligay xataa reerkayga muxuu ahaa ma aadin iyadoo umlmuminiina ah. marka arrinta ayada waa muhiim ikhwaani soomaalidana tabcan dhaqankeena waa iska taqaanaano inkastoo beryahan hadda wax badan ay isbadelen lakin dhaqanka hore waxaa laga yaaba dumaashiga inuu sirrata iska saacdo islaanta halkaa iska saacdo sooma wadaadkan uu maqan yahi muxuua xaaski ninkii muxuua reerka lahaa dhaqankeena saas u ahan jiray hadda laftirkeeda wax badan baa weli ah, dhaqankii uu zuulay tabcan oo hadda ma jira laakiin wax badan baa laga yaabaa in wax badan muxuu ahaa weli ay lidaalika ragga iskaabulada ah ani waxaan kula talin laha inaynan reeraha la degin saasaan kula talin laha marka inkastoo laga yaabo inay mxuu ahay guryo kale aysan karin sacuudiga waxaan ku arki jiray buyuut alcuzaab guri kaamil ahoo muxuu ahaa oo dhisan oo ilaa siddeed dabaqa ah. ah waxaa ku qoran buyuut alcuzaab qof aan iskaabulin lagama karaynayo suuragal maaha midda kale guryaha caadiga oo cawaaisha iyo familka degan yihiinna iskaabul lagama karaynayo waa wax ka jira suuragalba maahaba waa kala saaranta marka baabka isaga in lanko dabaqaan ka yaaba mesha oo la rafaado naam wamaa yadhulu sooma gala calaa ahli ahalkayga ilaa maci isagoo ila socda buu soo gala ayuu nabig sal allahu alay ali waslam faqaama sacdun ibnu mucaad ayaa istaagay sacd ibn mucaad iyo sacd ibnu cubaada habeen hore waan sheegna sooma haddii aad miim marba ay timaado ya aws alif daba dhig ma waa markaas aws weyaan waa ree aws sacd ibnu mucaad waa ree aws ninka odaygu ahaa haddii aad sacd cayn dambeeyana waxaa weeyaan cayn iyo saa isu daba dhig w waa khasraj reer khasraj weyaan marka ninkan labada nin ba halkan ay ku imaan doonaan insha allah caza wajal nacam faqaama sacd ibnu mucaad ayaa istaagay faqala wuxuu ya rasuul allah yow acdiruka minhu acdiruka aniga ayaa meel kaa saari minhu isaga in kaana hadduu yahay min alwsi ree aws darabnaa cunuqahu qoortaan ka jaraynaa hadduu raggii ani aan u tali u yahay oo raggii madaxda aan u ahaa qoortaan laga jaray hadal ma laha wain kaana min ikhwaanina walaalahanaga hadduu ka mid yahay alkhasraj amartanaa waadna faraysaa oo fafacalnaa waxaan ku samaynaynaa fiihi isaga amraka amarkaada haddii aad tidhahdo qoorta laga jaro waa ka jarayna haddii la musaafiri aad tidhahdo haddii la xabis haddii aad tidhahdo haddii hala garaac aad tidhahdo adiga amarkaadaan fulinayna faqaama sacd ibnu cubaada ninkan waa la yaqaana tabcan cabdillahi bin ubey bn saluul wa faqaama sacd ibnu cubaada ayaa istaagay wa huwa sayid lkhasraj ninka cabdullahi bin ubey bin saluul wuxuu ka mid yahay ree khasraj kadalika weliba markuu nabigaan imaaday alai slat slam wuxuu u diyaarsanaa inuu muxuu aha u noqdo ree ansaaroo dhan inuu madax u noqdo oo ragga inta laiskugu aruuriyo kadibna uu madaxnimo u istaago oo boqor u noqdo ayuu diyarsanaa nabiga cala sla slam ayaa wuxuu aaminsanaa inuu boqortooyadiis baabi'iyey lidalika nifaaqab waxyaaba u keena waxaa ka mid ah boqortooye jacayl darteed weyaan wa kaana wuxuu ahaa ninka asaga qabla dalika maalinta ayada ka hor rajula nin buu ahay saalixan wanaagsan walaakin warka lagu laabay ixtamalatu waxaa muxuu ahay qaaday alxamiyatu qabyaalad ayaa qaaday weyaan faqaala wuxuu yidhi tolkiisu u yar carooday faqala wuxuu yidhi camrullaahi baan ku dhaartee laa taqtuluhu ma dili kartid mana dilaysid walaa taqdiru alayh calaa dalika arrinta aydan awood uma lihid saasuu yidhi weyaan been aad sheegto yidhi wax haba yaraatay aad xitaa muxuu ahay qore agtiskama jebin kartid saasuu ku yidhi faqaama usayd ibnu xudayr baa istaagay waa ree muxuu nimanka ree aws weeyaan oo sacad ibnu mucaad raggiisa weeyaan faqala wuxuu yidhi kadabta been baad sheegtay alcamru lahi baan ku dhaartee lanaqtulannahu waan dilaynaa on dilaynaa on qoorta ka jarayna weyaan fainaka adigana munaafiqun baatay munaafiq oo tujaadilu can munaafiqiina munaafiqiintaad ka doodaysaa walaa tujaadil can aladiina yakhtaanuuna anfusahum fahaara alxayaani labada qabiil way kaceen marka alawsu walkhasraju xataa hamuu ilaa ay ka damcaan inay mxuu aha isku qalab qaadaan wa rasuullah rasulka sal l sl mimbari mimbarku saa uu saaran yahay fanazla nabiguu soo degay fakhafadahum wuu dejiyey warbukaadii fariisab saas uu dejiyey xataa sakatuu ilaa ay ka aamusaan wasakata nabigana uu ka aamusa wabakiitu halkaas war ku dhamaaday marka wabakiitu waan oileed caaisha yowmii maalintaas yowmii maalintaydi laa yarqau lii damcun oo ilin igama go'da walaa agtaxilu binowmin hurdana kuma indhakuusha faasbax cindii waxaa ku aabariista abawaaya labadii dhashay waqad bakiitu anoo ooyey leylatayni laba habeen iyo wa yowman hal maalin xataa adunnu ilaa aan ka maleeyo ana albukaa oohinta faaliqun inuu mid jeexa uu yahay oo muxuu ahay qararina uu yahay kabidii beerkayga weyaan oo hinta u socoto waxaan ka yaabay tiri in muxuua caloosha ay jarjaranto qaalat waxay tihi fa bayna humaa iyaga jaalisaani ay fadhiyaan cindii agtaydo wa ana anigan abkii aan oyna id ista'danat waxaa naga idin dalabtay imra'atun islaan oo min alansaari reer ansaar ka mid ah fa adantu laha waan u idmay fa way fadhiisatay tabkii maci iyadoo ila oynaysa arrintii ugu dhacday culayskay la oynaysa iyadana waana raxmaddii iyo wanaaggii muxuu ahaa ay qabeen saxaabiyaadka reer ansaar runtii dad caadimi ahayn xaqiiqatan والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم walaa yajiduuna fii suduurihim xaajata mima uutuu wayuiruuna calaa anfusihim walow kaanuu bihim khasaasa raggoodin waad ogeydeen dumarkoodina waa kuwan fa baynaa naxnu waqti naxnu kadalika aan ku sugannahay id dakhala rasuula rasuulka alla noo soo galay fajalasuu fariista nabi sal allahu aleh ali wasalam walam yajlis ma fariisanin cindii agtayda min yowmi qiila maa qiila maalintii warkaa la yidhi min yowmi qiila maa qiila arrinkaas maalinta la yidhi laga bilaaba ilaa maalinta ayada weligiis agteed ma fadhiisanin waqad makaa wuu nagaaday shahran hal bil oo laa yuuxaa ilayhi aanan wax loo keenin fii shani xaalkayga shayun shayna qaalat waxay tihi fatashahada waa ashahatay nabiga uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib yaa caaishatu caaishoy fainahu balaqanii waxay soo gaaray cankii adi xaggaada kadalika fainahu balaqanii waxay soo gaaray cankii xaggaada kada wakada waxa waxa iga soo kaa gaaray weyaan in dhibaatadaas aad samaysay ay soo gaartay fain kunta haddii aad taha mid bannaan fasayubari'iki illaahu ilaahay baa ku baryeeli haddii aad bannaantahood waxaad gelin ood xumaantaa ku dhicin ilahay baa ku baryeeli doona wain kunti haddii aad taha mid taabtay ilmaamka waa ku dhicitaan fudud weeyaan almamti mid muxuu ahay yara taabtay bidembin dembi unsaa u yara taabtay fastafirii ilahay dambi dhaaf weydiisa watuubi ilahay u tooba keen faina alcabda addoonka ida ctarafa bidambii dembigiisa haduu qirto uma taaba u tooba keena taaba allahu aleyh ilahi baa ka tooba aqbala falama qadaa rasullah rasulka al markuu dhameeyey maqaalatahu warkiisa markuu dhameey qalasa damcii ishay ilintii ay ko'day xataa maa uxisu ilaa aanan ka dareemin minhu oohintii ama ilintii qaطratan wax dhibac xataa faqultu waxaan dhahay liabi aabay waxaan ku yidhi ajib canii iga ajiib rasuul allahi sal l sl nabiga alle warka aad yidhi muxuu ahay war ka dhah oo nabiga hadalka asaga u jawaab qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay maa adri ma garanay maa aquulu lirasuli lah rasulka waxaan dhaha ma garan karaan faqultu waxaan dhahay liummi hooye ajiibii canii iga ajiib oo u jawaab xaggayga rasuula allah rasuulka alla fii qaala wuxuu yidhi qaalat waxay tidhi wallahi baan ku dhaartay maa adri ma garanay maa aquulu waxaan ahlay rasul lah rasulka sal lla slm qaalat waxay tihi wa anigana jaariyatun gabar baan ahay xadiidatu asini da'deeda ay yar tahay laa aqra'u ma xifdisani kaiiran min alqur'ani qur'aanka in badanoo ka mid ah ma aqaana weyaan faqultu waxaan dhahay innii wallahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogsoonahay anakum adinka samictum inaad maqasheen maa taxadaa bihi اnnaas dadku waxay ku sheekaysteen oo waqara fii anfusikum naftiinna ay ku xasishay wasadaqtum bihi aad rumayseen walain qulta haddii aan ahlalakum adinka inii aniga labariyatu beri baan ahay latuadiuunii waa iga rumaysanaysaan bidalika arrinkaaaga latuadiuunii bi bidalika arrinkaa waa i rumaynaysaan weyaan walain ictaraftu lakum haddii aan idin qirta bimrin arin wallaahi wallaahu allana yaclamu ogsoon yahay anii ani labariatu inaan beri ka ahay latuadiuunii waa i rumaynaysaan weyaan wallahi baan ku dhartay laa ajidu lii ma heli kara aniga i walakum adinka maalan tusaala ilaa abaa yuusuf yuusuf aabbihiis oo nabi yacquub id qaala wati uu yidhi fasabrun sabr faxaalii xaalkayga sabrun sabr wey jamiilun ee wanaagsan wallahu allana almustacaanu kan laga kaalmo weydiistay weeyaan calaa maa tasifuuna waxaad sheegaysaan oo tilmaamaysaan warkaasumaan idindhaha uu yidhi fasabrun jamiilun ay ku tihi fasabrun jamiilun wallahu almustacaan calaa maa tasifuun uma taxawaltu ilaa firaashii firaashkaygaan u leexday dhanka derbiga ay u leexatay riwaayaad kale caddaynayaan weyaan wa ana anigan arju anuu rajayna an yubarri'anii allahu alla inuu bar yeelo walaakin warka lagu laabay wallahi baan ku dhartay maa danantu uma malaynin an yanzila inuu soo dega fii shani shanigayga waxyan waxyi inuu igu soo dega isma lahayn wala ana aniga ayaa axqara ka xaqiritaan badan fii nafsii xagga naftaydi min an yatakalama inuu ku hadla ilaahay bilqur'aani qur'aan fii amri amarkayga intaas waa iskala yaray waa iskala liidanaa nacam walaakin kuntu waxaan ahay arjuu mid rajaaya an yaraa rasuula rasuulka inuu arka fi nowmi hurdada uu ku arka ru'ya ru'ya yubarri'anii allaahu yubarri'anii allaahu biha alluu igu baryeelo wallahi baan ku dhartay maaraama kama zuulin rasul majlisahu boos uu fadhiyay kama zuulin oo kama dhadhain walaa kharaja axadun qofna ma bixi min ahli beyti oo dad guriga ku sugnaa xataa anzla allahu alla ilaa kusoo dejiy calayhi isaga alwaya uu soo deji weyaan faahadahu waxaa qabtay maa haygii maa shay kaana ahaa yaahuduhu mid qabto oo min alburaxaai kurbaa kurba i culaysaa nabiga qaban jire markuu waxjiga soo degaa xataa inahu isaga la yataxadaru uu ka da'a ood ka burqado minhu isaga mitl jummaani lula shayga lulu la yihahdo waxa weeyaan oo kale oo min alcaraqi dhidida ah. fii yowmin maalin shaatin aad u qabow falamaa suriya marka laga fayday can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabiga laga fayday oo waxyigu ka kacay wa yadxaku isagoo qosla fakaana wuxuu ahaa walu kalimatin awala kalimatin fakaana wuxuu ahaa awala kalimatin kelimad oo takalama biha oo ku hadlay an qaala inuu yidhi lii aniga yaa caaisha caaishoy ixmad illaaha lakumahadi faqad bara'aki illaahu ilaahuu ku baryeelay faqaalat waxay tii lii ani ummii hooyday waxay tihi qumii ilaa rasuulila rasuulka alla u istaag oo nabiga u istaagay muxuu ahaa kuma hadnoq weyaan uma hadnoq faqultu waxaan wallahi baan ku dhantay laa aquumu ilah uma istaagayo walaa axmadu ila allah ilaahay waxaan ahayn kuma mahadinaayo faanzla allahu caza wajal ilahay baa soo dejiyey ina aladiina kuwii jaauu la imaadeen bilifki been abuurka cusbatun waa koox oo minkum idinka idin ka mida ah. laa taxsabuuhu shara lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum maktasaba min اlim waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun aayaadki mxuu ahaa ayaa soo dega weeyaan falama anzla allahu caza wajal ilahay markuu soo dejiye hada aayaadkaas ama aayaddan fii bara'ati inaan beri ahay qaala abu bakrin wuxuu yidhi asidiiqu ahaa wa kaana wuxuu abu bakr yunfiqu mid nafaqeeyo oo cunno siiyo oo dhaqaalo siiyo mis oo biila mistax ibnu ahaata ayuu biil siin jiray liqaraabatihi minhu dhawaashada uu u dhow yahay abu bakr wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa unfiqu calaa mistax mistax waxaa weeyaan nafaqo ma siinayo oo biilka waan ka goynaaweyn shayan abadan weligee weliba bacda maa qaala fii caaisha warkaas uu caaisho ka sheegay maadaama marba afkiis uu ka soo baxay lagama yaabo biilka inuu sii socdo waa ka jara weyaan faanzl allahu alla soo deji caza wajal walaa ya'tali yaynan aaranin ululfadli dadka dhaqaalaha u saaxiib oo minkum idinka idin ka mid ah fadliga maaleed iyo fadliga kaleba weyaane an yu'tuu uliqurba dadka ahlu qaraabada ah dadka qurabada ah inay siiyaan iyo inay wax siinaynin ay ku dhaaranaan weyaan ilaa qowlihi laga gaaro hafuuru raxiim faqaala abu bakrin wuxuu yidhi asidiiqu balaa hahay wallaahi baan ku dhaartee inii aniga laa uxibu waan jeclahay an yakfir allaahu lii rabbi inuu idhaaf waan jeclahay weyaan alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum baa aayadda lagu dhameeye weyaan farajaca wuu u celiyey ilaa mistax ninka mistax la yihahdo alladii kii kaana u ahaa yujriihi calayhi biilkii uu siin jiray igu celi weyaan xadiidka boqol iyo labaatanaada u dambeeyo can cabdilaahi waxaa laga weri radi allahu tacala canhu wa ibn mascuudin qala wuxuu yihi qala rasul lah wuxu yihi sal allahu aleh ali wasalam man xalafa qof ku dhaarta bilaahi ku dara calaa ku dara bilaahi calaa ku dara man xalafa qof ku dhaarta bilaahi alla ku dhaarta calaa yamiinin dhaar ku dhaarto wa huwa isagana fiiha iyada faajirun uu dembiile ku yahay uu ku dembaabay liyaqtaica inuu ku gooso bihaa dhaarta ayada ah iyo yamiintaas maala mri'in qof maalkiisa oo muslimin muslima laqiya allaha ilaahay buu la kulmaa wa huwa allana calayhi isaga hadbaanu uu caraysan yahu la kulmaa weyaan qofkii dhaar ku dhaarto oo dhaarbeenaad ku dhaarto wallaahi ninkan baa iskala ama wallaahi anaa iskala inuu maal qof muslim ku goostana ugu dhaarto ilaahay buu la kulmaa subxaanahu wa tacaala ilaahay ugu caraysan caza wajal hada wallahu aclam wsala allah wslama cala cabdihi warasuulih wmustafa